alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed waslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiri suurati albaqara waxaynu joognay aayadda boqol iyo afartan iyo toddoba oo min suurati albaqara aayadda ka horreysa waxaynu ku soo aragnay nimankii kitaabka la siiyey inay nebiga calayhi salaatu wasalaam garanayeen inuu nebi xaqa yahay siday ubadkooda u garanayeen oo kale nebiga inay u garanayeen haddana iyagoo saa u garanaya nebiga may rumayn oo may raacin halkaa waxaa ka soo baxaysa iimaanku inaanu ahayn macrifo keliya oo garasho keliya iimaanku aanu ahayn ayaa ka soo baxaysa garashadii oo jirta ayaa haddana iimaankii laga waayey oo gaalnimo ay ku sugnaayeen oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka kufriyeen waxaa kaloo allah inoo sheegay inay xaqa qarinayeen iyagoo garanaaya inuu xaq yahayna inay qarinayeen oo dembiga ay u badrheedhayeen taana waxay ku tusinaysaa xumaanshaha ay leedahay qarinta xaqa la qariyaa maadaama labada khaslaba iyaga loo tiiriyey labada sifaba allah waxa uu yidhi alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaaday falaa takuunanna ha noqonin oo ha noqonin oo ha noqonin min almumtariina kuwa shakisan mid ka mid ah ha noqon allah wuxuu inoo sheegayaa xaqa inuu isagu soo dejiyey xaquna xaggiisa ka ahaaday sida aynuu laqbaynay waxay tahay alxaqu in layaha waa mubtada min rabbikana lagu khabro kaa'inun min rabbika awjuh jirtaa oo ay ka mid tahay sida markaa uu maraayo jaraadiin asiyuuti laftiisuba haada aladii anta calayhi kaad adigu ku sugan tahay alxaqu xaq weeye oo khabar laga dhigo mubtadaha uu qadaraynaa alxaqu lagaa khabro wuxuu xaq ahaaday damiir baa ku qarsoon damiirka ku qarsoonee huwa ah ayaa laga xaalaynaya wuxuu xaq ahaaday huwa kaasi kaa'inan xaaluu ahaaday mid ka ahaaday uu ahaaday min rabbika xagga rabbiga mid ka ahaado xagga rabbi ka yimi xaaluu ahaaday ayuu xaq ahaaday sidaana waa loo fasira culamada qaar waa u ama la yidhahdo hada aladii yaktumuunahu kaa ay qarinayaan alxaqu xaq weeye wuxuu xaq ahaaday kaa'inan min rabbik xaaluu xagga rabbi ka ahaaday waa awjuh laakiin laba waje waxay ku dhisan yihiin alxaqu inay khabar noqoto mubtadahana la qadaraayo ama ha la qadaro hada aladii anta calayhi ama ha la qadaro hada aladi yaktumuunahu ama aladii yaktumuunahu min rabbikana markaa la xaaleeyo kaa'inan lagu tacalluq siiyo xaala nabigu calayhi salaatu wasalaam inaan u shakinayn waa la garanayaa haddana iyadoo ilaahay ku yidhi falaa takuunanna min almumtariin khitaabka isagaa loo jeediyey oo lagula khitaabay laakiin innagaa laynoo jeedaa waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam shaki kama suuragal aha waa inuu xaqa ka shakiyaa ma dhici karto ilaahay baa dhowro waa macsuum marka ummaddiisa ayaa markaa nahyigu u dhacaya shaksi walba in laga reebaayo oo la leeyahay ha ka mid noqonin kuwa shakiya ha ka mid noqonin hada aladii anta calayhi jalaaldiin asiyuuti waxau uhi raximahullah haadaa kaasoo alladii kii ahaaday anta calayhi adigu aad korkiisa ku sugan tahay alxaqu xaq weeye wuxuu xaq ahaaday kaa'inan xaaluu ahaaday min rabbika xagga rabbigaa ka ahaado xagga rabbi ka yimi ama wejiga labaad ee ka waadaxsan alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbiga ayuu ka ahaaday kaa'inun min rabbika oo kaa'inun lagu khabro kaa'inun min rabbika lagu khabro falaa takuunanna ha noqonin oo ha noqonin oo ha noqonin nuunkaa shidan baa keensanayaa in laqbada saddex goor lagu celiyo waayo nuuna tawkiidka mukhafafkaa falaa takuunan marka la odhan lahaa waxay u dhici lahayd in laba goor lagu celiyay ka dhigan tahay nuunka in la shadana waxay ka dhigan tahay nuunu tawkiidka musaqalka ah la haleeshiiyo in ficilka saddex goor lagu celiyo kalay ka dhigan min almumtariina kuwa shakisana ka mid noqonin ashaakiina fiihi ee xaqa ka shakisan ay min hada annawc nooca mid ka tirsan shaakiinta ah ha ka mid noqon fa huwa ablaqu min laa tamtari waa ka xeel dheeraansha badan yahay laa tamtari ha shakinin waa ka xeel dheeraansha badan yahay oo laa tamtari marka la yidhaahdo waa nahyi sariixa laakiin marka la yidhaahdo falaa takuunanna min almumtariin yacni waxa weeye waa kinaayu markaa ka yahay nahyiga oo laa tamtarina waa koobsanayaa kinaayaduna waa ka xoog badan tahay tasriixa hadalka la caddeeyo la bacdhabo mar labaadkana tawkiidaad baa la socdaa la adkaynaayo falaa takuunanna min almumtariin ha ka mid noqonin oo ha ka mid noqonin oo ha ka mid noqonin min almumtariina kuwa shakisan mid ka mida ha noqon ashaakiina fiihi ee xaqa ka shakisan ay min hada nawci noocaa mid ka mid ah noqon fa huwa ablaqu min laa tamtari laa tamtari waa ka xeeldheeraansho badan tahay laba wajey uga xeeldheeraansho badan tahay kow marka koowaad waa kinaayo kinaayaduna tasriixa waa ka xeeldheeraansho badan yahay waa weji wejiga labaad waxaa ku sugan tawkiidaad baa ku sugan yacni markaa la adkaynaayo yacni falaa takuunanna yacni maadaama markaa tawkiidaadkaasina ku sugan yihiin ictibaarkaa kalena waa uga markaa xeeldheeraansho badan tahay allah waxau yidhi walikullin wijhatun huwa muwalliiha walikullin qolo kasta waxaa u sugnaaday wijhatun yacni meel loo jeestaa u sugnaatay oo qiblo ah huwa muwalliiha huwa yacni fariiqa ama kooxdu muwalliiha waa u jeedinayaa nafsahu yacni naftiisa ayuu ujeedinaya ama wajhahu wejigiisa ayuu ujeedinaya ama weji labaad huwa allah muwalliha waa u jeedinayaa fariiqaa yacni markaa wuxuu u jeedinayaa yacni markaa wijhadaasuu laba wajha ku sugan in huwa loo celiyo fariiqa likuwa likullin ay walikulli fariiqin baa macnuhu dhacaya yacni tanwiintuna waxay tahay waa ciwad ay waxay ka tahay fariiq ayay ciwad ka tahay wejiga labaad waxay tahay in la yidhaahdo huwa allah baa markaa loo celinaya fastabiquu alkhayraat fastabiquu yacni beretama oo kala dheereeya alkhayraati khayraatka u beretamo u kala dheereeya ay ila alkhayraat aynamaa takunuu ya'ti bikum allahu jamiica aynamaa takunuu meel kastaa ku sugnaataan ya'ti bikum allaahu allah waa idin keenayaa jamiican xaala dhammaantiin tihiin buu idin keenayaa waa idinsoo kulminaya yowma alqiyaama ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax walba wuxuu ahaaday mid u awood badan buu ahaaday allah wuxuu inoo sheegayaa ummadaha ummad walba inay qiblo leedahay qibladaasna uu u jeesanaayo marka uu salaada tukanaayo hadday yuhuudda yihiin iyo hadday kiristaanka yihiin iyo hadday muslimiinta yihiinba maadaama qole waliba ay qiblo leedahay idinkana qibladiinnu waa kacbadae u jeestaa macnuhu u dhacaya allah wuxuu ina amrayaa in khayraadka loo baratamo oo loo kala dheereeyo taacaadka iyo khayraadka marka musaaracada iyo istibaaqa iyo musaabaqada waa layna amray yacni wasaaricuu iyo wasaabiquu iyo fastabiquu yacni marka adila mutacadida aayaad mutacadida baa ku soo arooray marka khayraadka in loo degdego oo loo dheereeyo oo aan la dib dhigin dadka qaarkood waxaa ku dhacda dee inay khayraadka is yidhahdaan dib baad ka samayn doontaa mana oga dib in laga solansiin doono uu awoodi doono iyo in kale yacni wakhtiga uu dibdhigaayo inuu gaadhi doono ma oga fursadda uu joogo inuu ka faa'iidaysto weeye yacni markaa khayrka waa inuu hormariyaa waanu dib dhigin laakiin dib baad ka toobad keeni doontaa dib baad khayraadka ka samayn doontaa dib baad ka xajin doontaa dib baad ka cumraysan doontaa dib baad markaa waxaa ka samayn doontaa yaanu is odhan qofku waa inuu hor ka sameeyaa inuu hor ka sameeyaa masalan madaahibtu waxay isku khilaafaan mas'aladan ku saabsan xajka ma waxa waajiba fawr markuu awoodo qofku inuu hor kala yimaado mise waxa bannaan taraakhi inuu dib u dhigo madaahibtu waa ku kala duwan yihiin waa mas'ala fiqhiya oo khilaaf ku sugan yahay waxayse isla ogol yihiin in hor laga sameeya inay tahay ta afdalka ah ee waxay isku khilaafsan yihiin waajib ma tahay horka samayntu mise waajib ma aha laakiin qolada le waa la dib dhigi karaa xataa inuu afdalku yahay in la hormariyo way qabaan waxaana markaa keensaday fuqahada qaarkood in yidhaahdeen taraakhi baa bannaan nebigu calayhi salaatu wasalaam sannaddii sagaalaad inaanu xajin oo iyadoo xajka la faral yeelay sannaddii tobnaad uu xajiyey taas bay waxay ka qaateen culammada qaarkood inuu ugu bannaan yahay oo waxay yidhahdeen haddii markaa hor in laga sameeyo ay waajib ahaan lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam sannaddii sagaalaad kama hadheen yacni xajka oo sannada tobnaad uma dibdhigeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen cudri baa jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam cudurdaar markaa u dibdhigay mid kalena waxa weeye waa ku jiri kartaa oo ku saabsan in nebiga calayhi salaatu wasalaam in sannada soo socota in la solansiin doono xajka uu xajin doono in loo waxyoodo loo sheegay taasna waa waxaanu isku hubin qofka dib u dhigaya qof kale hadduu dib u dhigo waa midaanu isku hubin markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkaa sano inuu dib dhigay siday u badiyaan culammadu bay ka qaateen culammada odhanaysaa taraakhigu waa bannaan yahay oo madhabka shaaficiyadu ka mid yahay laakiin calaa kulli xaal cinda aljamiic waxaa la ysla ogol yahay afdalku inuu yahay in hor laga sameeye waajibnimadun baa la ysku khilaafsan yahay fawrku waajib ma yahay hor in laga sameeyo loo degdegaa mise waxay noqonaysaa uun afdal intaasaa khilaaf ku saabsan yihi waxaan shaki ku jirin sida ixtiyaadka badan lihi inay tahay in la hormariyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu karaahiyaysanayay mushrikiintan iyo gaaladan kacbada ku dawaafaysa ee iyagoo qaawan weliba markaysaga kacbadii ku dawaafaya waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka kale lama mid aha marka karaahada uu karaahiyaysanayey kacbadii oo gaala ku dawaafayso gaalo soo xajiday iyo iyagoo qaaqaawan oo suluqa aan waxba saarnayn raggood iyo dumarkooduba ay ku dawaafayaan karaahada noocaasuu karaahiyaysanayey aawadeed ayaa ka mida waxyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam sannadda aanu xajka u soo raacin sidaas aawadeed buu caliy bnu abi taalib yidhi ogeysii dadka inaan markaa sannadan wixii ka dambeeya ruux gaali inaan soo xajin doonin kacbadana ruux qaawane aanu ku dawaafi doonin mawsimka arrinkaa ka sheegoo dadka gaadhsii sidaas iyadaabaa markaa dabeedna dadkii loo gaadhsiiyey iclaankiina lagu sameeyey dabeedna markaa sannadii ku xigtuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo xajiyey waxaa dhacda dadka qaarkood xajka intay awoodaan oo dib dhigaan in haddana dib ay ka awoodi waayaan ama xag caafimaad ahaan u awoodi waayaan ama xag xoola ahaan u awoodi waayaan way dhacdaa marka saas aawadeed xooluhu marka haddaad xoola hayso waxaa dhici karta xooluhu inay kaa baxaan qaanna kugu reebaan ila xajkii haddaad awooday oo aad xajin weydo oo adigu aad dib dhigtay kadib haddaad faqiir noqoto xajku kaa dhici maayo faralki waa kugu sugnaaday adigaa tafriidka la yimi oo ka gaabiyey markaad kari karaysay marka xoolihii oo kaa baxaa qaanku u reebay way dhici kartaa xoolahoo kaa baxay inay qaanku u reebaan dadka qaarkood baa laga yaabaa toban sano sekada inaan u bixin oo geela ka bixin dabeedna geeli abaari u timaado uu baxa gebiisba sekadiina waa lagu leeyahay tobankaa sanaba geelina eber buu noqday waa baxay inta xoolihii ka baxeen bay qaan ku reebeen qaan ilaahay bay ku reebeen ta noocaasi way dhici kartaa waxaana nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man araada alxaja falyatacajal ilayhi kii xajka doonaa ha u degdego riwaayo kale waxaa ku soo aroortay tacajaluu ila alxaji fa ina axadakum laa yadri maa yacridu lahu xajka u degdega waayo midkiin garan maayo wax ku soo darin doona ama wax ku iman doona ma oga ee xajka u degdega xadiis baa caynkaa laga soo wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam culamada qaarkoodna ay taxsiiniyeen imaam axmed wakhayruhuna ay soo wariyeen cumuuman khayraadka waa inaan taswiif lagu samaynoo la dibdhigin laa tusawif camal alkhayri ilaa qadin lacala qadan ya'tii wa anta faqiidu camalka khayrka berri dib ha ugu dhigin waxaa laga yaabaa berri inay timaado iyadoo lagu waayey aanad berriba gaadhin walikullin wijhatun huwa muwalliiha ay walikullin min alumam cid kastoo ummadaha ka mid a fariiq kasta iyo koox kastaba waxaa u sugnaaday wijhatun yacni meeluu u jeesto ay qiblatun qibla u sugnaatay uu salaadda ula jeesto huwa fariiqu muwalliiha waa jeedinayaa wajhahu wejigiisa ayuu u jeedinayaa fii salaatihi salaaddiisa gudaheeda yacni wuxuu u jeedinayaa wijhadaas ama qiblada marka huwa culamada qaar waxay u celiyeen fariiq fariiqaasina wuxuu yahay walikulli fariiqin maa macnuhu u dhacaya weji labaad culamada qaar waxay u celiyeen huwa allah bay u celiyeen wejhadaasoo huwa allah muwalliiha u jeedinaayo fariiqaas oo u sharciyaynaayo inay u jeestaan wa fii qiraa'atin huwa muwallaaha qiraa'o kale waxaa la akhriyo ku sugnayd fii qira'a hadduu yidhaahdo sabciyuu u jeedaa yacni quraa'u sabcaha qaarkood inay akhriyeen baa laga tilmaamaya waxaana qiraa'adan akhriyey ibnu caamir baa akhriyey yacni markaa qaari'i reesham ayaa akhriyey waa min alquraa'i sabca huwa muwallaaha qiraa'ada muwallaaha ee ismafcuulka markaa muwalla huwa markaa allah markaa laguma fasiri karo waxay u tacayunaysaa in fariiqa looga jeedo laakiin ta ismu faacilka ah baa labada weji ku bannaan yihiin laakiin tan waxa weeye ismafcuulkaah waxay noqonaysaa huwa yacni fariiqa ama kooxdaasi muwallaaha waa qaar loo jeedinayo weeye oo bimacnaa allah baa u jeedinaya imaa qadaran wa imaa sharcan fastabiquu lkhayraat khayraadka u dheereeya ay baadiru ila ataacaati taacaadka u dheereeya wa qabuuliha aqbalaaddeedana u dheereeya bimacnaa asbaabtii laydinkaga aqbali lahaa la kaalaya aynamaa takuunuu ya'ti bikum allaahu jamiica aynamaa takuunuu meel kastaa ku sugnaataanba ya'ti bikum allaahu ilaahay waa idin keenayaa jamiican xaala dhammaantiin tihiin yacni maalinta qiyaamu idinsoo kulminaya yajmacakum yowma alqiyaamati fayujaaziikum biacmaalikum yajmacakum waa idin kulminayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fayujaaziikum waa idin abaalmarinayaa biacmaalikum camalladiinnu idinka abaalmarinaya ina allaha allah calaa kulli shayin qadiir wax kastaba wuxuu ahaaday miduu awood badan wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam wa min xaysu kharajta meel kastaad u baxdaba fawalli wajhaka u jeedi wejigaaga shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeedi wa innahu jeesiga markaa loo jeesanayo masjidulxaraamka lalxaqu xaq weeye wuxuu xaq ahaaday min rabbika xaaluu xagga rabbigaa ka ahaaday ayuu xaq ahaaday wamallaahu allah ma ahan bikaafilin mid ka moog ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay kama mooga ee waa og yahay ogaalkiisana waxa ka dhalanaayo inuu idinka abaalmarinaayo wa min xaysu kharajta meel kastaad ka baxdaba fawalli wajhaka u jeedi wejigaaga shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeedi waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah waxayumaa kuntum meel kastaa ku sugan tihiinba fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadiinna shatrahu ay shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeediya lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja waxaa ugu jeedisaan lianlaa yakuuna linnaasi ama amarnaakum bidalika sidaa waxaanu idin amarnay lianlaa yakuuna si aanu u noqonin linnaasi miduu dadka u sugan yahay calaykum korkiinna xaal xujada soo socota ay ku sugan tahay xujatun yacni xujo ama gar iyo daliil ay yacni markaa dadka si aynay ugu sugnaan oo wax gara aydin idinku yeelan idinka ger helin hadal ay idin xujaystaanba ayna idiin helin ila aladiina dalamuu kuwii xadgudbay mooyaane ee minhum iyaga ka mid ahaaday mooyaane falaa takhshawhum ha ka baqanina hadalkooda ee waxay ku hadlayaan wakhshawnii aniga iga baqa allah yidhi waliutimma nicmatii calaykum waxaan kaloo sidaa idin amaray liutimma si aan u dhammaystiro nicmatii nicmadayda calaykum korkiinna aan ugu dhammaystiro walacallakum tahtaduun iyo si aa u hanuuntaan kamaa arsalnaa fiikum rasuulan minkum yatluu calaykum aayaatina aayadahan waxaa laynagu soo celcelinayaa jeesiga loo jeesanaayo kacbada yacnii aad iyo aad baa lagu soo celceliyey ilaa shan goor baa lagu soo celiyey aayaddii boqol iyo afar iyo afartan ay ka mid tahay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waa amar waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatra waa amar labaad haddana aayaddan markaa boqol iyo sagaal iyo afartan waa lagu soo celiyey aayadda boqol iyo konton laba goor baa lagu soo celiyey waxaa la tilmaamaya xaal walba in markaa kacbada la qaabilo oo xagga kacbada markaa loo jeesto shatara almasjid alxaraam masjidka xurmada le xaggiisa culammadu waxay yidhahdeen waxaa sidaa loogu soo celcelinayaa shanta goor loogu soo celiyey yacni waxay ahayd yacni naskhi yacni markaa naskhiga kacbada qiblada markaa nasakhaadda la nasakhay dee ibtilaa weyn iyo imtixaan weyn baa ku sugnaa ahlu cilmiga qaarkood waxayan waa naskigii ugu horreeyey bay ahayd bay yidhahdeen bacdu ahli ahlicilmi baa sidaa yidhi laakiin taas waxa weeye ishkaal baa kollay geli kara in naskhigii ugu horreeyey ay tahay ishkaal baa geli kara cala kulli xaal arrinka naskhulqibla ku saabsanee arrin weyn inuu ahaa imtixaan weynna ku sugan yahay ee dadka lagu imtixaanay sababtiisa dadka qaarkood yacni markaa ay qaadan kari waayeen yacni markaa imtixaankaasna markaa dadka qaar ay ku dhaceen ayaa markaa jirta saas aawadee waa inagii soo aragnay aayadda allah uu yidhi wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha ila linaclama man yatabicu alrasuula miman yanqalibu calaa caqibayh marka imtixaan aad weyn bay ahayd saas aawadee aad iyo aad baa loo adkeeyey saasaa loogu celceliyey yacni mara bacda mara wakhtigaa safarka tii meeshaa joogtaanba meeshaa u baxdaanba yani markaa u jeesta xagga marka waxa weeye masjid xaraamka u jeesta markaasaa laynoo sheegay marka cid waliba inay qiblo leedahay yuhuuddu qiblay leedahay nasaaradu qiblay leedahay muslimiintuna qiblay leeyihiin yuhuudda iyo nasaaradu isku qiblo ma aha isku gees ma jeestaan kiristaanku waxay u jeestaan mashriq xagga qoraxdu ka soo baxday u tukadaan haddama aragta yuhuudduna waxay u tukadaan xagga baytulmaqdis bay u tukadaan asakra dhagaxa marka markaysagaa weyn ee markaa waxaa ku sugan masjidul aqsa ku sugan ayay u jeestaan culammadu waa isweydiiyaan waa laynoo sheegay aayadda allah wuxuu yidhi wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacd qaarkoodba qaarka kale qibladooda raaci maayaan oo yuhuuddu qiblada nasaarada ma raacayaan nasaaraduna qiblada yuhuudda raaci maayaan oo kama qiblo yeelanayaan qolna qolada kale qibladooda raaci mayso ya saasaa laynoo soo sheegay waxayse culammadu isweydiiyaan qiblada markaa yuhuudda iyo qiblada nasaaradu ma mid waxa weeye iyagu ijtihaadan ay u sameeyeenba mise waa mid markaa biamrin min allah ku ku timi yacni taas iyadaa culammadu waa ka hadlaan ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen qiblada yuhuudda iyo qiblada nasaaradu inaan markaa waxa weeye ahayn biamrin min allah kiristaanka markaysa waxaa qibladoodu yacni mashriq may ahaan jirin mashriq markaa waxaa ka yeelay culammada qaarkood yidhaahdeen buulas ninkii loodhan jiray ee yacni markaa kiristaanka yacni diinkoodii beddelay ninkaasaa markaa waxaway la yimi in markaa loo jeesto mashriq loo jeesto mar waxaa la yidhaahdaa kiristaanku waxay ugu jeestaan yacni mashriqa ama bari waxay ugu jeestaan xagga qorraxdu ka soo baxdo id intabadat min ahliha makaanan sharqiya oo meesha ciisa bnu maryam lagu dhalay meel bari xigtay ahayd oo sharqi xigta marka ictibaarka meel ka wanaagsan hadday jiri lahayd waa lagu dhali lahaa bay yidhaahdeen marka sidaas aaweed bay ugu jeesteen bacdi baa saa yidhi bacdi kale waxay yidhaahdeen yacni buulas baa wuxuu ku yidhi yacni qoraxdu waa aayad ilaahay oo allah jecel yahay waxaanaysu wax walba u soo baxdaa si ay dadka u salaamto markaa sidaas aawadeed xagga qoraxda waa in loo jeestaa xagga qoraxdu ka soo baxayso waa in loo jeestaa calaa kulli xaal taana sidaa culammada qaarkood baa yidhi qolada yuhuudda bacdu ahli cilmi waxay yidhaahdeen taabuudka ayay u jeesan jireen markii hore taabuudka waxaynugu tegi doonaa yani jiska labaad aakhirkiisa yani marka ayaynugu tegi doonaa markaa taabuutkii loo soo dejiyey kaasay markaysaga u jeesan jireen marka ay baytulmaqdis yimaadaanna sakhraday saari jireen dabeedna markaasay u jeesan jireen taabuutkii markii la waayo taabuudkii la rafciyey waxay noqotay sakhradii inay u jeestaan sidaasaa baytulmaqdis ay ugu jeesteen towraad kuma taalla bu odhanayaa ibnuqayim marka waxa weeye yacni qiblo ay u jeesanayaan qolada yuhuuddu laa injiil bayna ku oolin walaa tawraad bayna ku oolin calaa kulli xaal say doontaba ha ahaatee yacni qolada yuhuudda iyo qolada nasaaradu waa kala qiblo qolaba gees bay u jeesataa marka muslimiinta hadda waxaa loo sharciyeeyey markii baytulmaqdis ay u tukan jireen dabadeed inay kacbada xaggeeda u jeestaan haddaba kacbada loo jeesanaayo macaynteedaa loo jeesanayaa mise geesta inaga xigtaa loo jeesanayaa aayadda waxaa lagu soo celceliyey aayadahan shatra almasjid alxaraam iyo shatrahu intaas oo mawdic mar walba waxaa laynoo sheegayaa geesta yacni masjidulxaraamka u jeesta shatra xaraam waxaa loo jeedaa naxwa xaraam haddaba macaynteedaa loo jeesanayaa kacbada lafteeda mise waxaa loo jeesanayaa un geesta inaga xigto baa loo jeesanayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaaheen mar walba waa in caynteeda loo jeestaa oo haddii loo dhow yahay iyo haddii laga fog yahayba sidii loo kari karo waa in loogu jeestaa geesteeda mar ijtihaadan loogu jeesanaayo iyo mar waxa weeye yacni markaa yaqiin loogu jeesanaayo ijtihaad danni ah oo danni haaliba loogu jeesanaayo iyo mar loogu jeesanaayo si yaqiina loogu jeesanaayo la arkaayaba waayo waxay yidhaahdeen markaa lama kala farqin kii u dhowaa iyo kii ka fogaa iyo kii safarkaa iyo kii kale toonna mid walba waxaa leeyahy shatra almasjid alxaraam marka marka loo dhow yahayba sida caynteeda loogu jeesanaayo ayaa marka laga fog yahayna ijtihaadan caynteeda loogu jeesanayaa lakin waa ijtihaad danni haaliba bay ku dhismaysaa waa yahay ahlucilmiga qaarkood way kala farqiyeen oo waxay yidhahdeen kacbada lafteeda haddii la arkaayo caynteeda loo jeesanaya lafteeda haddii aan waxa weeye kacbada lafteedii la arkayn bimacnaa masjidka gudihiisa qofku markuu ku sugan yahay kacbada lafteedu u jeesanaya meel bannaan kacbadii ahayn inuu u jeesto ma aha waayo kacbadii buu arkaa saas aawadeed safafka markaysa waxaan yacni salaadda safanayaa masjid xaraamka gudihiisa waxay u safanayaan si wareeg ah goobo ah waa daa'ira safku safku markaa mid siman oo sidaasa ma aha ee waxa weeye waa mid goobo oo sidaa kacbada u soo wareegsan oo qolo weliba gees kaga soo tukanayso waxaa la yahay asqaru daa'ira daa'irada ugu yar waa daa'irada ugu dhow akbaru daa'irana waa atraaf alcaalam atraaf alcaalam wey asqaru daa'irana waa ta ugu dhow ee ugu xigta saasay markaa kacbadii ugu soo wareegsan yihiin goobo iyagoo ah qolo waliba gees bay u jeeddaa qolo koonfur u jeedda qolo waqooyi u jeeddaa qolo bari u jeeddaa qolo galbeed u jeeddaa qolo intaa dhexdeeda u jeeddaan waa goobo saasa haddama aragtaa laakiin dadka ka durugsani waxay u tukanayaan safafkooda waxay ka yeelayaan qaar markaa waxaa simanoo sidaa yacni markaa u dhereeran qaar sidaa u dhereeran bay ka yeelayan cidda maka joogta ee aan markaa waxaa masjid xaraamka ku jirin masjid xaraamkaoo dhan bay u jeesanayaan masjidka uu ku guda jiro kacbadu ku guda jirto ayuu u jeesanayaan cidda ka foge ka durugsani geestay ka xigto keliya ay u jeesanayaan qowlka saxiixana waa saas weeye sharti ma aha markaa dadka ka fogi inay caynta kacbada u jeestaan sharti ma aha mid ku waajiba ma aha inay caynta kacbada u jeestaan ee geesta kacbadu ka xigto iyo jihaday ka xigto inay u jeestaan baa saaran waxaa u daliila xadiiska nabiga sala allahu alayh wasalam maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla xadiiska tirmidi wakhayruhu soo wariyeen waxa uu sheegayaa halka qoraxdu ka soo baxdo iyo halka u dhacdo waxa u dhexeeya qiblo maa bayna almashriqi waalmaqribi qibla mashriq iyo maqrib dhexdooda waxa ahaaday qibla ahaatay waxaa laga tilmaamayaa dadka madiine jooga oo kale kacbadu waxay ka xigtaa koonfur marka bari iyo galbeed inta u udhaxaysaaba qiblay u tahay hadday u jeestaan xadiiskana tirmidi waa saxiixinaya wuxuu odhanayaa waa xasanun saxiix wa kadalika xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa bulqumaraamka wa qawaahu lbukhaariy bukhaari baa quweeyey wa kadalika saxaxahu lalbaaniy albaanina waa saxiixiyey iyo jamac kale culammada ka mid a ah. xadiiskaasi marka wuxuu u deliil yahay dadka ka fogi qiblada oo kacbada ka fogi caynta kacbada inay u jeestaan inay saarayn ee jihada ay ka xigto qibladu ama kacbadu ka xigto inay u jeestaan inay saaran tahay saas fuqahada yidhaahda dadka u dhow iyo dadka ka fogba caynta kacbada waa inay qaabilaan qowlkoodu laysa bisaxiix saxiix maaha waa daciif sawaabku wuxuu yahay qowlka odhanaaya dadka ka fogi geesta kacbadu ka xigta uunbay u jeesanayaan jihada ay ka xigto wain lam yusiibuu cayna alkacba caynta kacbada yaynay asiibinbe saas caynta kacbada in laysku kallifo marka waxa ma aha ee jihaday ka xigtiiyo e geestay ka xigto in markaa loo jeesto yacni weeyaan aalaadka cusub ee hadda markaa la isticmaalo laazim ma aha markaysa waxaa in la isticmaalaa yacni shareecadu waxay ku dhisantahay gibeedu yusrigay ku dhisan tahay waxyaalaha markaa yacni aalaadka cusub ee markaa waxa weeye soo derriyey hadday tahay waxa bisha lagu eego ee markaa waxa weeye markaa yacni cusub ee markaa hadda soo darriyey iyo hadday tahay waxa weeye marka aalaadkan cusub ee qiblada markaysa markaa lagu eegayo kullu daalika markaysa waxaa laazim ah mid waajib dadka ku ah ma aha yacni qofku waa isticmaali karaa waa dhici kartaa inuu markaysa markaa waxaan yacni isti'naasi karo laakiin wujuubku muxuu ku xidhan yahay wujuubku muxuu ku xidhan yahay aaladda xadiiskaah ee cusub ee markaa soo darinaysa miyuu ku xidhan yahay maya markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatihi ru'yada microscoobka lagu eegayaa ma laazim bay noqonaysaa oo iyadaa la ictimaadayaa oo bishii marka microscoobka lagu eego yacni marka ayay dadku ku camal falayaan oo ay saaran tahay yacni ah, marka aru'ya alcaadiya aragtida caadiga ee la yaqaan taas iyadaaba marka waxawan yani markaa la ictimaadaya aalaadka kalena waa caynkaasoo kale marka weeye marka calaa kulli xaal markaa waajib ma aha yani marka takalluf baa ku sugan haddii la yidhaahdo waxyaalahaasi markaysaga way waajibayaan daliil bayna u baahan tahay yacni marka horena caynta kacbada in dadka ka foge ay u jeestaan oo caynta kacbada lafteeda qaabilaan waajib inaynay ku ahayn xadiiska nebiga u daliilaan maa bayna almashriqi waalmaqhribi qibla mashriq iyo maqhrib inta udhaxaysa qibla ku sugan wakada dadka markaysa markaa yacni ku sugan galbeed ku suganna yagana koonfur iyo waqooyi inta u udhaxaysa u qiblo ah dadka bari ku sugan koonfur iyo waqooyi inta u udhaxaysa u qiblo ah dadka koonfur ku sugan yacni waxaa u qiblo ah markaa bari iyo galbeed inta u udhaxaysa u qiblo ah wahaakada sidaas iyadaa bay markaa taasina noqonaysaa haddaba waxa uu ilaahay inoo sheegayaa waxaa loo amray kacbada inay u jeestaan lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujja si aan dadku gar idinku helin oo yuhuud iyo nasaara iyo mushrikiinta toonna ayna gar idinku helin oo yuhuuddu aynay u odhan qibladayadii buu qaabilay oo baytulmaqdis buu u tukanayaa haddana diinkayagii waa ka tegey oo qolada markaa mushrikiintu aynay u odhan mushrikilcarab diinkii ibraahim buu sheeganayaa inuu muxamed haysto haddana qibladiisii waa ka tegey ya qibladiisii waa ka tegey ila aladiina dalamuu minhum waxaa loo jeedaa kuwa mucaanidiinta ee cinaadkaygu samaynaya waxay yidhaahdaan waayi maayaan walow markaa yeena xujo markaa yacni iyo burhaan yeena ahaanbe dee laakiin way iska hadli karaan ya qof jikaar doonaya iyo cinaad wuxuu ku hadlo waayi maayo marka iyaga ictibaar la siin maayo hadalkooda allah waxa uu yidhi wa min xaysu kharajta meel kastaad u baxdaba lisafarin socdaal aad ugu baxdo fawalli wajhaka u jeedi wejigaaga shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa wa innahu jeesiga loo jeesanayo ina tawalliya ila almasjid xaraam jeesiga loo jeesanayo jeesanaayo masjidxaraamku lalxaqu xaq weeye wuxuu xaq ahaaday min rabbika xaaluu ahaaday kaa'inan min rabbika xagga rabbigaa mid ka ahaaday xaaluu ahaaduu xaq ahaaday wama allaahu allah ma ahan bikaafilin mid ka moog oo aan ka warqabin ma aha camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaa mid ka moog ma aha ee waa og yahay wax walba waxaana ogaalkiisa ka dhalanaayo in idinka abaalmarinaayo bitaa'i walyaa wuxuu u jeedaa tacmaluuna iyo yacmaluuna labadaba la akhriyey sida mawdic horeba aad ku soo martay oo labada qiraa'a ku sugan qura'ada badankoodu tacmaluuna ay akhriyeen qura'ada qaarkoodna yacmaluuna ayay akhriyeen yacmaluuna baa qura'ada qaarkoodna akhriyeen waa marka camaa tacmaluuna waa khitaab oo waa cidda in la yidhahdo waxaad samaynaysa ilaahay kama mooga waa idinka jazaynaya waa idinka abaalmarinaya waa idinka sawaabinayaan yani haddaa wanaag samaysaan waa idinka abaalmarinaya haddaa xumaan samaysaanna waa idinka abaalmarinaya hadday sawaab tahay iyo hadday ciqaab tahay mid walba camaa yacmaluunana waxay noqonaysaa waxay samaynayaan oo in laga tilmaamayo gaaladii marka waxaa ku jira tahdiid iyo hanjabaad taqadama miluh mid lamidaa soo hormartay wa kararahu wuxuu u soo celiyey libayaani tasaawi xukmi safari wa hayri xukunka safarka iyo hayrkiiba inay siman yihiin caddaynta la caddaynaayo daraaddeed ayaa loo soo celceliyey wa min xaysu kharajta fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam meel kastaad u baxdaba fawalli jeedi wajhaka wejigaaga shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada xurmadale xaggiisa u jeedi waxaa ka soo hadhaysa salaada safarka ah baa ka soo hadhaysa ee sunnaha ah marka sunna la tukanaayo salaada safarka ah iyada kacbada in loo jeestaa laasim ma aha oo nabigu calayhi salaatu wasalaam daabaddiisa isagoo saaran baa markuu safarka yaho socdaalka yahay salaadda sunnada uu ku tukan jiray daabadda korkeeda iyadoo iska soconaysa xaysumaa tawajahat bihi meel kastay ula jeesataba xagga qiblada ama xagga aan ahayn waa u tukan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam salaaddaa sunnada waa laga reebayaa waxaa kaloo laga reebayaa xaalad labaadoo xaaladda khawfkana waa laga reebayaa uu daran yahay fa in khiftum fa aw rukbaana salaatulkhawfka marka waxa weeye dagaalka lagu jiro yacni marka gaaladii lala diriraayo oo ay markaa cadowgii la isdhex galay oo la is eryanaayo haddii salaaddii markaa laga baqo inay baxdo waxaa lagu tukanayaa iyadoo la ordaayo iyadoo la soconayo iyadoo la karaar celinayo yacni markaa gees walo loo jeestaba waa loo tukanayaa yacni markaa rukuucdii iyo sujuuddiina waa la ishaaraya waa la ishaaraya waa xaalatulmusaayafa marka ciidanku isdhex galo xaaladda noocaas waxaa la miday fuqahadu yidhaahdeen qofka cadow eryanaya qof baa cadow eryanaya walow jihaad ba yaanu ku jirin ya ama bahal baa eryanaya ama cadow baa eryanaya dabeedna marka isagoo cararkaa ku sugan ayuu salaaddii tukanayaa sidiisuu ku wadanaya isaguna ku tukanaya sidiisuu ku tukanaya aduu xaalaadka daruurada saas waa looga reebaya qof baa cadow xidhay waxaa loo xidhay markaas si aan qiblada ahayn ayaa loo xidhay ma awoodi karo qibladii inuu qaabilo sidiisaasuu ku tukanaya waxaa la mida qof baa dooniin la qarqoontay loox buu markaa saaran yahay qiblo uma jeesan karo isagana waxa weeye saasuu ku tukanaya suwarka noocaasi calaa kulli xaal waa ka hadhayaan waa xaalatu diraar yacni wixii kale laakiin seedaa lagu wadaya qofkii yacni safar ahaa ee kacbadii garan waayey qibladu geestay ka xigto waa ijtihaadaya waa dadaalayaa markuu ijtihaado halku u badiyo malaha ayuu u tukanaya halkuu malihiisa u badiyo ayuu u tukanaya wa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah meel kastaa ku sugan tihiinba fawalluu jeediya wujuuhakum wejiyadiinna shatrahu ay shatra almasjid alxaraam masjidka xurmada leh xaggiisa u jeediya kararahu lita'kiid wuxuu u soo celceliyey tawkiid uu adkaynayo daraaddeed bacdu ahlicilmina waxay tilmaamayaan waxaa loo soo celceliyey yacni markaas si loo caddeeyo yacni xujada marka cadowyada gaaladu inay go'do eh, tacliilka markaa loogu tacliilinayo si ay markaa taa ugu tacalluqdo ayaa markaa loo soo celiyey lianlaa yakuuna waxaanu sidaa idiin amarnay lianlaa yakuuna si aanu u noqonin linnaasi miduu dadka u sugan yahay alyahuudi aw ilmushrikiin naaskii buu fasiraya yuhuudda ama mushrikiinta miduu u sugan yahay si aanu u noqon calaykum idinka korkiinna xaal xujada soo socota ay ku sugantahay kaa'inatan calaykum xujatun yacni markaa gari yacni dood si ayna idinku yeelan yacni gaaladu calaykum waxay sifo ka ahayd xujatun bay sifo ka ahayd dabeedna waa laga hormariyey marka waxaa weeye dee masdarku wax ka horeeya yacni markaa kuma tacalluqi karo saas aawadeed yacni waa laga xaalaynaya xaal xujada soo socotaa kaa'inatan calaykum korkiinna ay ku sugan tahay xujatun wax markaa dood ah si aan markaa dadku aynay eh, dadka ugu sugnaan kaanada khabarkeedu waxay noqonaysaa mutacallaqa linnaasi lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xujatun lianlaa yakuuna kaa'inatan linnaasi xaalaynay u noqon dadka miduu u sugan yahay alyahuudi aw ilmushrikiina yuhuudda ama mushrikiinta calaykum xaal xujada soo socotaa kaa'inatan calaykum korkiinna ay ku sugantahay xujatun wax markaa dood ahi ay mujaadalatun doodi ay doodaan fi tawalli ilaa hayrihi jeesiga meel kale loo jeesto ayna markaa idinkula doodaan yacni maxaa ugu jeesateen meelaan markaa kacbada ahayn ay litantafiya mujaadalatuhum lakum si ay meesha uga baxdo oo ay u tagto ama u suusho ama ay u maqnaato doodooda ay idinla doodayaan oo min qowli lyahuudi hadalka yahuudda ahaatay doodu yajxadu diinana diintayada waa diidayaa wayatabicu qiblatana qibladayadana waa raacaya iyo wa qowlilmushrikiina hadalka mushrikiinta ahaatay inay yidhaahdaan yaddaci millata ibraahiima wuxuu sheeganayaa muxamed millada ibraahim wa yukhaalifu qiblatahu qibladiisana waa khilaafaya misena qibladiisu u khilaafaya qibladii ibraahim ila aladiina dalamuu minhum kuwii xadgudbay mooyaane kuwo kale wax dooda si ayna u yeelan iyo wax hadala dalamuu xadgudbay oo minhum yacni markaa dadkaas ka mida bilcinaadi ku xadgudbay yacni markaa jikaarka iyo madax adayga fa innahum yaquuluuna waxay odhanayaan kuwa mucaanidiinta ahi maa taxawala ilayha ilaa maylan lidiini aabaa'ihi uma geddoomin muxammed kacbada xaggeeda oo qiblo kama yeelan ilaa maylan iiladu u iishay daraaddeed mooyaane lidiini aabaa'ihi diintii aabbayaashii inuu u iishay mooyaane wax kale uma qaabilin yacnii amar ilaahay uma qaabiline waxay ka tahay diintii aabbayaashii buu u noqonayaa waa cinaad bay ka tahay saas way garanayaan marka amar ilaahay inuu u jeestay nebigu calayhi salaatu wasalaam nebi xaqana yahay waa garanayaan walistisnaau muttasil istisnaaguna wuxuu noqonayaa muttasil bacdu ahlicilmi waxay maraan inuu munqatic yahay waayo wa xujo iyo gar ma laha inay marka waxa weeye hadalkay odhanayaan kuwa mucaanidiintiina xujo ma aha yacni xujo burhaana maaha laakiin bacdu ahli cilmi waxay mareen sida mufasirkuwa maray istinaagu in muttasil yahay xujadana loogama jeedo in laga tilmaamaayo yacni marka burhaan iyo daliil in laga tilmaamaayo ee qofku wax kastuu xujaysto ama marka waxa weeye xujo saxa ha noqoto ama mid baatila ha noqoto xujo waa lagu itlaaqaa ya xujatuhum daaxida yacnii kuwa marka waxa weeye gaalada ilaahay wuxuu sheegay xujadoodu waa mid baatila ah waxay ku ixtijaajayaan baa laga tilmaamaya xujo lagu itlaaqaya waa iyagaa xujo u qaba ama isla xujaystoo deliishada marka waxaa laga tilmaamaya xuja bimacnaa mujaadale iyo marka waxa iyagu marka ay xujo ka dhiganayaan walow haba garanayaan inay baatilo taho aynay sax ahayn waayo qofku marbaa waxaa dhici karta inuu wax xujaysto uu garanayo xujo inaynay u ahayn laakiin indha ay ka tahay iyo jikaar ay ka tahay marka xujo saxayayna noqona waa xuja daaxida waa xuja baatila marka istisnaagu calaa haada marka la yidhaha mujaadalo unbaa laga tilmaamaya iyagu ay xujaysanayaan oo ay xujo u ekaysiinayaan walow xujatan xaqiiqa yanay ahaanba xujo saxayaynu noqonbe istisnaagu wuxuu noqonayaa muttasil walmacnaa laa yakuunu liaxadin calaykum kalaamun ila kalaamu haaulaa waxaa loo jeedaa yacni cid marka waxa weeye dood idinla doodaaba oo idinla hadashaa hadal idinkula doodayso si aynay u jirin mooyaane kuwa mucaanidiinta cinaadka samaynaya madaxadayga iyo jikaarka hadalkooda mooye hadal kale si aan u jirina u go'o falaa takhshawhum ha ka baqanina ay takhaafu ay falaa takhaafuu ha ka baqanina jidaalahum doodooda ay idinkula doodayaan fi tawalli ilayha jeesiga kacbada loo jeesanayo idinkula doodayaan wakhshawnii aniga iga baqa allah yidhi waxay igaga baqdaan biimtisaali amrii amarkayga inaad qaadataan oo fulisaan waliutima nicmatii iyo nicmadayda si aan u dhammaystiro daraaddeed baan idin amray inaa halkaa u jeesataan cafun calaa lianlaa yakuuna waxay macuuf ku taho lagu cafay cafun bimacnaa macuufun waa mid lagu cafay calaa lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja ayaa lagu cafay sidaa waxaanu idin amarnay lianlaa yakuuna linnaasi calaykum xuja iyo waliutimaya si aan u dhammaystiro daraaddeed baanu idin amray nicmatii nicmadayda aan dhammaystiro calaykum korkiinna aan ku dhammaystiro oo ku taam yeelo bilhidaayati hidaayo aan idinku nicmaynaayo ilaa macaalimi diinikum tilmaamaha diinkiinna yacni aan idinku hanuuniyo walacallakum tahtaduun iyo si a u hanuuntaan ila alxaqi xaqa ugu hanuuntaan allah waxa uu yidhi kamaa arsalnaa fiikum rasuula minkum yatluu calaykum kamaa arsalnaa yacnii si aan u dhammaystiro nicmadayda korkiina ugu dhammaystiro kamaa arsalnaa ay itmaaman kamaa arsalnaa yacni dhammaystir aan idhammaystiro ka itmaamiha biirsaalinaa yacni la mida dhammaystirka aan dhammaystiray yacni nicmada aan dhammaystiro aan ku dhammaystiray diritaanka aan soo diray fiikum idinka dhexdiinna aan soo diray rasuulan rasuul aan soo diray rasuulkaasoo minkum idinka idinka mida rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calaykum korkiinna ku akhrinaya aayaatina aayadaha yaga aayadaha qur'aanka wa yusakiikum rasuulkaasoo idin dahiraaya oo qurunka shirkiyaadka iyo akhlaaq xumada iyo dhaqan xumada idinka nadiifinaya o idinka daahirinayo o shareecada idinku barbaarinaya rasuulkaasoo wayucallimukum idin baraayana alkitaaba kitaabka qur'aanka waalxikmata iyo xikmada idin baraaya wa yucallimukum idin baraaya maa lam takunuu taclamuun waxaydaan ahayn qaar garanaayeena idin baraaya fadkuruunii allah wuxuu yidhi aniga i xusa adkurkum waa idin xusaya haddaa xustaan adkurkum waa idin xusayaaye washkuruu lii ii shukri naqa walaa takfuruun nicmadayda ha ka abaalkadarinoo ha ka kufriina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow istaciinuu bialsabri waasalaah istaciinuu kaalmaysta bisabri sabirka iyo waasalaati salaadda kaalmaysta ina allaha allah maca alsaabiriina kuwa sabraayo la jirkoodu ahaaday allah waxaa inoo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nebi maxameda ilaahay inuu soo diray diritaanka ilaahay nebi maxamed soo dirayna waa nicma cadiima weeye waa nicmo weyn gallad ilaahay iyo nicmo ilaahay buu allah ku soo diray isaguna wuxuu ahaa raxmatan lilcaalamiin ayuu ahaa rasuulkaasi wuxuu akhrinayaa aayadaha ilaahay ayuu dadka ku akhrinayaa dadkana sharcigu ku barbaarinayaa ku rabaynayaa kitaabka iyo xikmadana waa baraya marka aanka iyo xikmadaba in la barto qur-aanka iyo sunnadaba in la barto dadkana la baro yacni markaa aad iyo aad bay markaa u muhim tahay waa wadiifadii rasuulku samaynayay sala allahu alayh wasalam dadka kale ee atbaacdiisina ee dhaxlayna ay tahay inay markaa sameeyaan oo dadka kitaabka iyo sunnadaba baraan kuna barbaariyaan aayaadka ilaahayna ku akhriyaan barista la baraayo kitaabka iyo sunnadana looma jeedo lafdigo keliya in la baraayo ee waxaa soo gelaya lafdan wa macnan hadday tahay xagga akhrinta iyo yani lafdiga iyo qiraa'ada iyo hadday tahay xagga macnaha yani markaa ayaa yani markaa taasna ay noqonaysa taskiyada iyo tacliimtana labadaba waa la ysku daraya ataskiya iyo atacliim barista markaa culuumta la baraayo cilmiga kitaabka iyo sunnada iyo taskiyada markaysa waxaa la barbaarinayo oo dadka sharcigii lagu rabaynaayo yacni markaa si ay ugu camal falaan oo ugu dhaqmaan oo u fuliyaan yani markaa lagu barbaarinayo ataskiya waa halka laga cabiro atarbiya laga cabiro weyi wa yucallimukum maa lam takunuu taclamuun wuxuu idin barayaa waxaydaan garanayn yani cilmigu wuxuu ku yimaadaa tacliim qofku markaa baranayaana dee inuu markaa isagu ku dadaalo oo barto ayuu ku baran karaa inama alcilmu biاtacallum ya cilmigu waxaa ku xasilaa ama ku sugnaadaa barasho la barana oo laysku kallifaayo yacni qofku markaa waxa weye waa inuu dadaal iyo jiddi la yimaadaa ku dadaalaa yacni markaa ku dhibaatooda yacni ku dadaalaa yacni marka haddaanu sidaas samayn cilmigu isagama imanaayo qof wali waa iska jecel yahay markaysaa markaa cilmigu laaftiisa iska galo ama habeen intuu seexdo iska soo tooso isagoo caalima ah. laakiin taas ma dhacdo inama alcilmu bitacallum cilmigu wuxuu ku yimaadaa un takalluf yacni tacliimtii iyo tacallumkii iyo barashadii la isku kallifaayo la isku dayaayo lagu dhibaatoonaayo lagu daalaayo yacni juhdi lagu bixinaayo man jadda wajad kii dadaalana waa helaa allah wuxuu ina amrayaa dikriga isaga la xusaayo fadkuruunii anigay xusa baa allah yidhi allah markaa xusa adkaartoo dhan baa soo gelaysa qur-aankiisa in la akhriyaa dikrigii waa ka mid yacni tasbiixda tahliisha takbiirta yacni taxmiidda subxaana allah alxamdu lilah laa ilaaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah subxaana allahi wa bixamdih subxaana allahi alcadiim wasaa'ir aladkaar qur'aanka ilaahay akhrinta la akhrinaya waa afdal dikri waa dikrikii ugu fadliga badnaa weeye ya afdalu dikri laa ilaaha ila allah yacni marka adkaarta caynkaasa in aad ugu dadaalo allah la xuso allah muxuu ballan qaada hadda ay xustaan waa idin xusaya baa allah yidhi faadkuruunii adkurkum aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa noocii camalku ahaa ayay abaalmarintuna noqonaysa mar hadduu allah ballan qaaday ka warran markaysaga cidda xusta inuu waa fadiila cadiima qofka marka la yidhaahdo boqor hebel baa ku hadal hayey oo ku ammaanayey sharaf intee leeg buu dareemaya boqor weyn oo caadil ah ya oo bilaad dhan xukuma marka la yidhaahdo waxa weye hebel buu xusay oo markaysa markaa ammaanay oo wanaag ku sheegay wuxuu dareemigi lahaa somaha sharaf yacni waxa weeye boqorkii weynaa ee khalqigoo dhan lahaa ee khaaliqa ahaa ee makhluuqaadkao dhan abuuray ee mulkinaayey bal cidduu xusaaya ka waran bal wuxuu u ballan qaaday addoommada kii xusaba allah inuu xusaayo mar kastuu xusana inuu allah xusaayo intaad ilaahay xusayso haddaad fara badiso inta ilaahay ku xusayaana waa badnaanaysa intaad ilaahay xusayso haddaad yaraysato inta ilaahay ku xusayaana waa yaraanaysa fadkuruunii adkurkum washkuruu lii walaa takfuruun allah wuxu yidhi aniga ii shukri naqa oo hayga abaalka darina nicmadayda ha ka abaalka darina walaa takfuruun yacni waxa weeye nicmadii ilaahay waa in rabbi loogu shukriyaa shukriguna waa qaydun ashukru qaydun linicmati almawjuuda wa sababun linicmati almafquuda shukrinaqu wuxuu u yahay dabar nicmada joogta wuxuuna sabab u yahay nicmada maqan na sabab buu u yahay waa soo jillaabaya ya laba arrin buu labadaba keensanayaa nicmada joogta inuu dabro oo qofka ay u sugnaato aynay ka suulin nicmada ka maqanna inuu u soo jiido lain shakartum la'asiidannakum labadaba waxaa laga qaatay aayadda lain shakartum laasiidannakum haddaad shukri naqdaan la'asiidannakum waa idiin kordhinayaa baa allah yidhi waa idiin kordhinaya waxaa laga qaadanayaa ta joogtaan idiin baaqi yeelayaa tu kalena waa idinku daraya waayo ta horee joogta haddaan la baaqi yeelin ma siyaadayo nicmadu ma siyaadayso foosta haddii la dhaaminaayo biyuhu ma kordhayaan ma kordhayaan xagga dambey kasii sii daynaysaa laakiin biyuhu markay kordhayaan waxay tahay biyahan hore markay baaqi noqdaan ee sugnaadaan baa waxaa lagu daraa ay kordhinayaan laakiin haddii kale waxa weyaan markaa ma kordhayaan ya lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid allah waxa uu yidhi kamaa arsalnaa mutacalliqun biutimma waxay ku tacalluqdaa utimmay ku tacalluqdaa waxaan sidaa idin amray si aan dadku wax markaa dooda aynay idinku yeelan oo idinla doodin iyo wali utima si aan u dhammaystiro nicmatii calaykum kamaa arsalnaa itmaaman ka itmaamiha biirsaalina yacni dhammaystir la mida nicmada aan dhammaystiro dhammaystir la mida dhammaystirkaan ku dhammaystiray soo diritaanka aan soo diray fiikum idinka dhexdiinna rasuulan rasuul aan soo diray marka kamaa arsalnaa maada ayaa masderiye ah marka maada iyo ficilka ka dambeeya ayaa masder laga dhalaaliyey waxaad odhan kartaa waliyutima nicmatii calaykum ka irsaalinaa fiikum rasuulan minkum dhammaystir la mida soo diritaankaanu soo dirnay idinka dhexdiinna aan rasuul ka soo dirnay dhammaystir la mida nicmada aan dhammaystiro rasuulkaasoo minkum idinka idinka mid a muxammadan sala allahu alayh wasalam nabi muxamed baa loo jeedaa waa muxamed muxammadan muxamadaanu soo dirnay yatluu calaykum aayaatina waad xaalayn kartaa sifa bacda sifana waad ka dhigi kartaa nakirada taksiis bay qaadatay sidaas aawadeed yatluu waxaad ka dhigi kartaa iyo waxa lagu cadfayba axwaal baad ka dhigi kartaa rasuula rasuulaan soo diray rasuulkaasoo minkum idinka idinka mida kaa'inan minkum yatluu calaykum xaal rasuulkaasi idinku akhrinayo korkiinna aayaatina aayadaha iyaga idinku akhrinaayo alqur'aana qur'aanka idinku akhrinaayo wayusakiikum iyo xaal rasuulku idin dahiraayo yudahirukum min ashirki shirkiga idinka nadiifinayo idinka dahirayo wa dasaa'ista kale iyo xumaanaha kalena idinka dahirayo idinka nadiifinaayo ee akhlaaqda xunay ka mid tahay dhaqamada xunxun ka mid yihiin fawaaxishtu ka mid yihiin wa iyo xaaluu idin baraayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam alkitaaba kitaabka alqur'aana qur'aanka waalxikmata xikmadana idin baraayo maa fiihi min alaxkaam waxaa qur'aanka ku sugan oo axkaama uu idin baraayo sida mawdican uu ku fasiray walxikmata maa fiihi min alaxkaam ayuu mawdic horena saas ku fasiray laakiin waxaa ka fiican sida markaa imaamu shaafici wakayruhu ku fasireen in alxikma walxikma la yidhaahdo marka kitaabka lagu lamaaneeyo waxaa loo jeedaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam toddobada mawdic ee qur'aanka ay kaga soo aroortay ee ama aayaadka qur'aanka ama kitaabka ama qur'aanka lagu lamaaneeyey Eh, walxikmata lagu cadfay waxaa looga jeedaa sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa looga jeedaa wejigaasaa ajwad ah fiican walxikmata iyo xikmada oo sunnada nebiga ah, ah sala allahu aleyh wasalam wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma shaygaan kitaab ahayna allah ku soo dejiye nebiga muxuu ahaa allah korkaaga wuxuu ku soo rogay alkitaaba kitaabka waalxikmata xikmadana waa ku soo rogay asalna waxa waa cadafka inuu takaayur faa'iideeyo dee markaa sunnada nabiga sala allahu aleyh wasalam waa munazala waa waxyi waxyi weeye wa yucallimukum iyo xaaluu idin baraayo rasuulku sala allahu aleyh wasalam maa lam takunuu taclamuun waxaydaan ahayn qaar garanaayeyna yacni markaa xaaluu idin baraayo waxaa laga dhigi karaa jumalkan dhammaan sifooyin baa laga dhigi karaa waxaana laga dhigi karaa axwaal saynu laqbaynay markii horena sifaad baynu ku laqbaynay marka labaadna axwaal baynu u laqbayna waayo nakiradu takhsiis bay qaadato minkum baa lagu sifiyey fadkuruunii allah wuxuu yidhi aniga i xusa bisalaati watasbiixi wa naxwih igu xusa salaad ay i tukataan waayo salaaddii dikri baa ku sugan salaaddii maxay ka kooban tahay ammaan ilaahay la ammaanaayo iyo xus ilaahay la xusaayo iyo qur'aan la akhrinaayo iyo ammaano tasbiixiyo takbiiro yacni markaa adkaar badan baa ku sugan qur'aanka la akhrinaya waa dikrullah inaa naxnu nazalna adikra wa inna lahu laxaafiduun waa afdalu dikri qur'aanku ma dikri kii ugu fadliga badnaa waa dikri kalaamullaahi ah fadkuruunii uxusa baa allah yidhi bisalaati salaad igu xusa wa tasbiixi tasbiix igu xusa wa naxwihi iyo ashyaada kale la midka ah wixii kale la midna waa soo gelayaan waa laa xawla walaa quwata ila billaah waa adkaaraha kale ee soo arooray ya waa qur'aan akhriska yani wasaa'il adkaar adkurkum waa idin xusaya hadday xustaan adkurkum waa jawaabu alab marka waa majzuum waxaa lagu jasmiya la nafsu alab mise shardi muqadara lagu jasmiyey calaa qowlayhi ma nafsu alab baa jasminaya adkurkum oo taqdiir kale uma baahna mise shardi muqadara ay in tadkuruunii adkurkum shardigaa muqadarkaa jasminaaya laba qowl bay culamadu ka leeyihin qiila macnaahu ujaaziikum waa idinka abaalmarinayaa ujaazikum baa nusakha qaarkoodna ku sugnayd waana sida waafaqaysaa yacni markaa adkurkum ujaazikum waa idinka abaalmarinaya cibaarada jazaaga uu ku fasiray laa shaka inuu markaa dikriga ilaahay xusaayaa jazaa yahay laakiin sheikhu wuxuu u jeedaa ilaahay cid xusi maaye waa ka abaalmarinayaa marka cibaaro laga tilmaamaayo ka abaalmarinta ayuunbaa jazaaga looga jeedaa laakiin xaqiiqatan ilaahay waxbu xusaa ciddii xustana waa xusaa cid waa ammaanaa cid waa ku salliyaa cidduu ilaahay ammaana ammaanan xadiiska nebiga uu sheikhu sheegi doonaana waa tilmaamayaa yacni markaa dikrigi waa sii sheegaya marka haddii loo jeedo jazaa kale oo dikri ka maran buu ilaahay xusayaa oo waa kinaaya can markaa can iljazaa ee ilaahay maba xusaba ammaanu ammaanaayo iyo xusu xusaayo kuma hadlo kuma hadlo haddii loo jeedo waa siday u badan tahay waxay noqonaysaa ta'wiil bay noqonaysaa halad ah ansaxahay xaqiiqatan buu ilaahay cid u xusaa una ammaanaa uguna salliyaa ilaahayna waa hadlaa yatakalamu bixarfin wa sawt cinda ahli sunnati waljamaca xuruuf iyo cod buu ilahay ku hadlaa yatakalamu ida shaa wa mata shaa wa kayfa shaa wa fi lxadiisi can illaahi xadiiskii ilaahay laga soo wariyey oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ka soo wariyey xadiisulqudsiga ahaa waxaa ku sugnaa man dakaranii fii nafsihi dakartuhu fii nafsii kii xagga naftiisa gaarnimo ii xusaa dakartuhu fii nafsii aniguna gaarnimaan u xusaa si gaaraan u xusaa man dakaranii fii nafsihi waxaa loo jeedaa isagoo dad ka khaaliyo ka maran keligii qofkay xusaa laakiin lagama tilmaamaayo loogama jeedo inaanu dikrigii kuba dhawaaqayne marka waxa weeyaan yani marka xagga markaa qalbigiisun dikrigu inuu ku sugnaanayo man dakaranii fii nafsihi inuu dikriga markaysa markaa qalbiga u xasuusanayo marka lagama tilmaamaayo lakiin waxaa laga tilmaamaya dikrigu inuu ku dhawaaqayo way dikriga maxamuudkii waa maxay dikriga maxamuudkii waa ka qalbiga iyo afkaba qofku ka xusaayo oo markaa allah waa lagu dhawaaqaa kamaalku waa saas inuu qofku markaa waxa weeye yacni markaa isagoo qalbigiisina xaadir yahay afkana kaga dhawaaqo dikrigii weeyaan dadka qaarkood waxaa dhacday iyagoo salaadda tukanaya inay afka isku qabtaan muuqaalkana salaaddii inuu tukanayay u eg tahay waa rukuucaya waa sujuudaya waa istaagaya waa fadhiisanaya ya yani waxa weeye afkiibu isku hayaa yani hoos buu leeyahay iyo qalbigan ka dareerinaya marka waxaan yani faatixadii iyo adkaartii hada laa yasix taasi asix mayso salaadaas waxaa la rabaa in markaa la akhriyo lagu dhawaaqaa la rabaa oo xaraf walba meeshiisa laga soo saaro haddaad bishmihiiba isku hayso maxaad akhrinaysaa faatixa maad akhrin atixiyaad maad akhrin idan salaadii ka asixi mayso qalbiga inaad ka xasuusato qalbiga ka dareerisaa adigoo afkii awoodi karaayo inaad ka akhrido aad ka akhrin weydaa afkii laa tasix salaaddu asixi mayso ya dikriga maxmuudka ahina waxa weeye qofku waa inuu ku dhawaaqaa dikrigii oo afkii qalbigu iswaafaqaan labada mid walba yani marka uu kaga dhawaaqa laa ilaaha ila allahu markuu leeyahay yacni xuruuftani meeshay leedahay waa inuu ka soo saaraa bismi illaahi araxmaan araxiim ba'du waxay ka soo baxdaa bishbaha miimku wuxuu ka soo baxaa bishmaha haddaad isku hayso saad u soo saari siday u soo bixi xuruuftii maad akhrin haddaanad akhrinna markaysa waxba ma ansaxayso ma ansaxayso ancamta calayhim alxamdu lilaah maaliki yowmi iddiin miimku wuxuu ka soo baxayaa bishmuhu ka ee kari karaya inuu kala qaado oo xuruufta ka soo saaro oo ka soo saari waayey xaraf walba halkii uu ka soo baxayay maa qara ma akhriyin isagoo kari karaaya ayuu akhri waayey saas aawadeed yacni markaa faataxa la'aan atixiyaad la'aan waa salaad la'aan salaaddii ma ansaxayso marka dikriga markaa lama rabo keliya qalbiga in laga takhayulo ee waxaa la rabaa afka iyo qalbiga mid walba in allah laga xusaa la rabaa taasaa la rabaa xataa fuqahada qaarkood waxay yidhaahdaan yusmicu nafsahu qofku waa inuu naftiisa maqashiyaa markuu wax ahrinayo maaha dadka kale laakiin naftiisa waa inuu maqashiya bimacnaa si uu isagu maqli kari lahaa waa inuu u ahriyaa wain lam yasmac waxaa dhici karta qofku inu dhega culus yahay waanu maqli karin laakiin si uu maqli kari lahaayoo kale waa u ahriyaa siran marka loo ahrinaayo waa saas weyi marka waxaa la rabaa in xuruftii lasoo saaro la rabaa man dakarnii fii nafsihi waxaa loo jeedaa isagoo khaali ahoo dad ka madhan ruuxa marka ay xusa dakartuhu fii nafsii aniguna si gaaraan u xusaa si khaasaan u xusaa waman dakarnii fii mala'in dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'i kii markaa iga xusaa jamac agtood kii iga xusaa dakartuhu fii mala'in khayrin min mala'i waxaan ka xusaa jamac ka khayr badan jamacu iga ag xusay jamac ka khayr badan baan ka ag xusaa oo mala'iga ah xadiiska caynkaasi wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay waa xadiis saxiixa ku soo arooray bukhaari iyo muslim waa fi saxiix waana xadiisu lqudsi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa ilaahay ka soo wariyey washkuruu lii walaa takfuruun washkuruu lii aniga ii shukrinaqa allah yidhi nicmatii nicmadeeda ka shukrinaqa bitaaca taaca ku shukrinaqa walaa takfuruun hayga kufrina yani nicmadeeda ha ka abaalkadarina bilmacsiya macsiyinaan la timaadaan ha kaga abaalkadarina yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow istaciinuu kaalmaysta cala alaakhirati aakhira waxaa u kaalmaysataan bisabri sabirka cala altaacati waalbalaa aa ku sabraysaan taacada iyo khayraadka waalbalaa'i iyo musiibooyinka aa ku sabraysaan sabirka waxaa loo qaybiya saddex qaybood alsabru cala aaacaat iyo asabru cani almacaasi iyo alsabru cala almasaa'ibi waalbalaa in taacaadka ilaahay lagu sabro lagu adkaysto taacadii waxay u baahan tahay sabir salaadda ilaalinteedu sabir bay u baahan tahay jamaca iyo jamaacaadka ilaalintoodu sabir bay u baahan tahay ya weysada dhammaystirakeedu sabir buu u baahan yahay khaasatan wakhtiyada markaysaga qabowyada wakhtiyada qofka hurdadu hayso waxay u baahan tahay sabir muxaafadada salaadda la ilaalinaya ee la daa'imaya sabir bay u baahan tahay sabir soonku sabir buu u baahan yahay zakadu saas si la-eg xajku saas si la-eg daacaadka kale saas si la-eg ya cibaadaadka in la fara badsadaa waxay u baahan tahay sabir iyo dhabar adayg waxay u baahan tahay daymuuma qofku daa'imaayo joogtaynaayo ilaalinaayo ku dadaalaayo ya saas aawadeed salaaddii waa la soo gaar yeelay istaciinuu bialsabri waasala selafka qaarkood waxay odhan jireen yacni siday muxaafadada salaadda ugu dadaali jireen yacni soddon sano ama afartan sano ama markaysaa konton sano yacni jamci ma dhaafin safka koowaad ma seegin ya afartan sano takbiiratu ixraamku ima dhaafin imaamku markuu xidhaan la xidhanayay yani waxa weye waa sabir waxay taa ku gaadheen sabir bay ku gaadheen iyo casiimo iyo icaana min allah allah ku kaalmeey asabru can almacaasi nooca labaad waa macaasida in laga sabro oo laga adkaysto macaasidii laga sabro naftu marka waxa weeye macaasida xaggeeda ay u hanqaltaagayso qofku inuu naftii ka xidho oo ku sabro iska daynta macaasida uu iska daynayaa waa shay markaa weyn weeye wa khaasatan markuu qofku macsida awoodo inuu markaa waxa weye ka sabraa oo iska daayaa way ka sii fadli badanta waa afdal ya xaaladda uu awooday waa ka sii daran tahay sabirkay u baahan tahayna waa ka weeye wasabru cala almasaa'ib iyo musiibooyinka in lagu sabro masaa'ib addunya masaa'ibta adduunya in lagu sabro dhibaatooyin baa qofka ku imanaya dhibaatooyinka ku imanaya waa noocyaal badan yihin waxaa laga yaabaa in la imtixaano xanuuna ku dhacaan waxaa laga yaaba in la imtixaano markaysa wax faqri ku dhaco waxaa laga yaabaa in la imtixaano dadku jeclaa ay ka dhintaan waxaa laga yaabaa ubadku inay ka baxaan waxaa laga yaabaa ubad la'aan inay ku dhacdo waxaa laga yaabaa markaa dhibaatooyin kale inay haleelaan waxaa laga yaabaa in la dulmiyo yacni masaa'ib kale inay haleelaan baa laga yaabaa xanuunna inay ku yimaadaan baa laga yaabaa yani kullu dalika waxay u bahan yihin sabir sabirkan ajar weyn baa lagu helaa istaciinu biasabri cala altaacati waalbalaa saddex nooc hadduu ka koobnaa muxuu laba nooc u sheegay macaasidii in laga sabro muxuu u sheegi waayey wuxuu u sheegi waayey macaasida tegista laga tegaya in lagu sabraa waa nooc daacada ka mid ah saas aawoodee taacadii bay gelaysaa ya waayo asabru can ilmacaasi macaasida in laga sabro tegista laga tegaya waa nooc daaca ah saasuu yidhi cala altaacati waalbalaa wasalaati salaadana kaalmaysta khasaha bidikri xusida uu xusaayo wuxuu ugu soo gaar yeelay litakaruriha soo noqnoqodka ay soo noqnoqonayso wa cidamiha iyo weynaanta ay weyn tahay kaana ida xazabahu amrun fazica ila asalaa xadiiska imaam axmed eh, soo wariye musnad ku soo wariye wuxuu sheegayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam marka arrin ku soo dariyo salaadda xaggeeda inuu argagixi jiray kaana ida xazabahu amrun fazica ila asalaa ina allaha maca asaabiriin ina allaha allah maca saabiriina kuwa sabraayo la jirkoodu ahaaday wuxuu ku ahaaday bilcawni kaalmo uu kaalmaynaayo maciyadan waa maciya khaasa maciyada khaaskina waxay faa'idaysaa alicaanatu watayiid kaalmayn oo ilaahay kaalmaynaayo maciyadu waxay u qaybsantaa maciyada ilaahay maciya caama iyo maciya khaasa maciyada caamkii waxay faa'iidaynaysaa yani markaa inuu ilaahay kula macyahay bicilmihi wa qudratihi wa tasarufihi wa mashii'atihi yacni cilmigiisa iyo awooddiisa iyo mashiicadiisa iyo doonistiisa iyo tasarufkiisa iyo tadbiirkiisu ilahay kula mac yahay iyo araggiisa iyo maqalkiisa wa maciya caama wa huwa macakum aynamaa kuntum wa maciya caama wa huwa macakum aynamaa kuntum maciya khaasa waxaa laga tilmaamayaa inuu ilaahay kula mac yahay kaalmaynta uu kaalmaynaayo halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk